bism illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala <clears throat> allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu eh, meeshaan insha allahu tacaala waxaan ku akhri doonnaa kitaabka la yidhaahdo ikhtisaaru culuumi alxadiid ee uu leeyahay alxaafid ibnu kathiir raximah llahu tacaala eh, kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa ikhtisaaru culuumi alxadiid albaaciث اlxafiid isaga waa sharaxa kitaabkan uu sii saaray axmed shaakir sheekh axmed shaakir laakiin kitaabka aan akrinayno matnigiisa waxaa iska le alxaafid abulfidaa cimaad اddiin ismaaciil bni cumar ibni kahiir raximah اllah isagana sida magaciisa ka muuqata kitaabka ikhtisaaru culuumi alxadiid ayaa la yidhaahda waxaa ka muuqanaysa kitaab culuum alxadiid la yidhaahdo inuu soo gaabiyey kitaabkaas culuum alxadiid la yidhaahdo ama macrifatu anwaaci culuumi alxadiid waxaa iskale alxaafid abu camr ibnu salaax marka kitaab ibnu salaax uu leeyahay oo la yidhaha culuum alxadiid ama muqadamatu culuumi alxadiid ama macrifatu anwaaci culuumi alxadiid saddexdaas magacba lagu sheegay ayuu soo gaabiyey ibnu kathiir raximah llah war kitaabkaan akhrinayno magaciisa iyo meesha asalka u ah sidaas u ah mowduuca kitaabkan uu ka hadlaayo waa mowduuc muhiim ah wuxuu ku saabsan yahay cilmu lxadiid cilmiga xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu ku saabsan yahay cilmiga xadiidkana waa qaybo badan yahay waa laamo badan yahay qaybta uu isaga ka sii yahay waa qaybta lagu magacaabo cilmu musطalaxi اlxadiid xadiidka istilaaxaadkiisa iyo erey bixintiisa istilaax waxaa la yidhaha wixii afgarad ah oo ay qolo isku afgarato culamaau lxadiid marka ama cilmigan xadiidka waxyaabaha istilaaxaadka u ah ayuu kitaabku ka sheekaynayaa wuxuu ku saabsan yahay cilmu cilmulxadiid gaar ahaan haddana wuxuu kusii saabsan yahay cilmu musalaxi alxadiid cilmiga istilaaxa ku saabsan musalaxu lxadiidka cilmiga xadiidku marka waa qaybo badan yahay qaybna waxaa la yidhaha cilmu lmutuun qaybna waxaa la yidhahdaa cilmu lmusalax cilmu lmusalax laba usii qaybsamaa cilmi oo qawaacid alxadiid ama usuul alxadiid iyo cilmu rijaal ay usii qaybsamaan <coughs> cilmulmutuunna wuxuu u qaybsamaa wax ku saabsan mutuunta iyo shuruuxdooda arbiciinkao kale waa matni cumdaha waa matni buluugulmaraamka waa matni riyaadu saalixiinka waa matni bukhaariga waa matni muslimku waa matni shuruuxdana waa kuwa iyaga la saaray jaamic culuum walxikamka waa matni waa sharax ixkaamulaxkaamku waa sharax maalan waxaa sharax ah fatxulbaariga waa culum marka isku xiran oo isku baahan idan marka cilmu musطalaxi اlxadiid oo qeyb weyn ka ah xadiidka ama cilmu اlxadiidka qeyb weyn ka ah weeyaan kan cilmigan marka musطalaxul xadiidka mawduuciisu muxuu yahay haddii aan cilmiga la baranaayo ama kitaabka la akhrisanaayo maadadiisa aan la fahamsanayn ma la fahmi karo ayb cilmigan marka musطalaxa mawduuca uu ku saabsan yahay waxa uu yahay almatnu wasanad dii laisla weydiiyey marka mowduuciisu muxuu yahay cilmigan musalaxa cilmu musطalax اlxadiid mowduucuhu waa aلsanadu wاlmatnu sanad maxaa la yidhaahdaa sanad waxaa la yidhaahdaa xikaayatu dariiqi اlmatni matniga xadiidka nebiga dariiqa lagu gaaraa sanad la yidhaahdaa bukhaariga markaan akrinayna xadaanaa fulaan wuxuu dhahaya xadaanaa qutayba can maalikin can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam intaas waa sanad can inabiyi sala allahu calayhi wasalam wixii ka dambeeyana maxay noqonayaan matni ayaa la yidhaahdaa idan marka cilmu musalax alxadiid wuxuu ku saabsan yahay mowduuciisu waa assanadu iyo walmatni sanad waxaa la yidhaahdaa xikaayatu ariiqi ilmatni matnina maxaa la yidhaahdaa mantahaa ilayhi sanad sanadka meeshuu ku dhammaado matni baa la laydhaha ayib meesha sanadku uu ku dhammaado waa matni ayib intaas marka waa mawduuciisii famarada iyo faa'iidada laga helaayo maxay tahay haddii cilmigaan la barto musطalaxu lxadiidka iyo faa'iidada ku jirtaa waxa ay tahay in la kala sooco xadiidka daciifka ah iyo midka saxiixa ah haddii aadan aqoonin musalaxa xadiidka saxiixa iyo midka daciifka ah ma kala sooci karti alimaamu suyuudi alfiyadiisa wuxuu ku yidhi cilmu cilmulxadiidi duu qawaaniina tuxad yurwaa biha axwaalu matnin wa sanad waa mowduuci markaas fadalika almowduucu mowduucu kaas waayo buuri amaradiina marka muxuu ku sheegay an yucrafa almaqbuulu wlmarduudu amaradiisu waxa uu yii waxa ay tahay an yucrafa almaqbuulu walmarduudu xadiidka maqbuulka ah iyo midka marduudkee la radiyo in la kala aqoonsado waa amaradiisa cilmigan marka qofka haddii uunan baranin xadiid saxiixa iyo mid daciif ah iyo mid xasan ah ma kala garanayo idan hadda marka waxaan sheegnay musalaxa cilmigiisu cilmulxadiidu ku saabsan yahay laba waxa ay tahay mawduuca ou cilmulxadiidka ee mustalaxa uu ka waramaayo waa assanadu iyo walmatnu saddex waxaan sheegnay hamarada laga helayo hamaradana waxa ay tahay tamyiizu saxiixi ama tamyiizu lmaqbuuli can lmarduudi xadiidkii maqbuulka ahaa in laga sooco midka marduudka ah ayb hamarada waxaa kaloo ka mida ah cilmigan laga helaayo marka aad saxiixa iyo daciifka kala aqoonsato faa'iido waxaa imaanaysa marka de wixii maqbuula ah inaad ku camal fasho inaad xujaysato wixii marduud ahna inaad iska dhaafto faa-iidada kaleo ku jirtaa waxay tahay bidcooyinka culammadu waxay dhaheen waxyaabaha ay ku faafaan waxaa ugu badan axaadiidta daciifka ah marka ninkii aan kala aqoonin oo cilmigaan aqoonin waxaa laga yaabaa in laga gado xadiid daciif a ah laga iibiyo laga gado yacnii shay bidca ah laga rawaaj loo sameeyo la yidhaahdo shaygan bidcada waa sax waaye maxaa u daliila ee rasuulkaasaas yidhi rasuulka warkaan inuu ka sugnaaday iyo in kale haddii aadan cilmigan baranin ma gara kartid haddaad taqaano waxaad leedahay sanadkii keen markaasaad baaraysaa ama firfiirinaysaa xadiidkii marka haddii uu noqdo daciif ama marduud waa ka tegaysa haddii uu maqbuul noqdona waa aqbalaysaa walidaalika alxaakim alimaam abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiid waxa uu yidhi markaan arkay beledkeenni inay ku faaftay bidcooyinka waxaan jeclaystay inaan allifo kitaab musalax abu ah. kitaab ku saabsan musalax marka bidcadii inay faafto iyo musalax in la barto calaaqada ka dhexaysa maxay tahay waxay tahay lowla lmusalax yacni bidcooyinku waa faafi lahaayeen haddii marka mustalaxiina uu taagan yahay oo cilmigan la yaqaano uu jiro oo cilmulxadiidkii dadku ay kala sooci karaan waxa maqbuulka iyo waxa marduudka ah bidcooyinkii wixii ay ku taagnaa lahaayeen baa meesha ka baxaayo marka ma la iibin kara bidcooyinkaasoo kale ayb walidaalika alimaam alxaakim abu cabdillaahi ibn lbayic waxa uu yidhi kitaabkiisaas macrifatu culuumi alxadiid markaan arkay bidcooyinku inay faafaayaan waxaan ku dadaalay inaan allifo ama aan sallifo kitaab musطalaxa ku saabsan ayb alimaam abu cumar ibnu salaax cilmigan ahmiyadiisa isagoo sheegayo wuxuu yidhi cilmigan yucnaa bihi waxaa isku kallifo oo aad iskugu mashquuliyo dukuuru rijaal ragga kuwooda ragga ah ayb waxaa diido oo naco waxa uu yidhi dadka kuwooda hoose oo liito wa huwa akharu alculuumi tawallujan fi lfunuun waxa uu yidhi cilmigan xadiidka musalaxa culumta oo funuunta oo dhan ayuu gelid badan yahay funuunta oo dhan ayuu gelid badan yahay lanna ninkii tafsiir akrinaayo wuxuu u baahan yahay inuu sugan yahay in kale waxaad u baahanaysaa marka sanad iyo matni in la ogaado la baaro ninkii u baahan fiqhi masalada uu leeyahay waajib xaraam oo xukumaayo daliilay u baahan tahay daliilkii wuxuu uga baahan yahay sixadiisa iyo dacfigiisa in la kala hubiyo ayuu u baahan yahay ninkii nebiga hadalka sheegayay salawaatullahi wasalaamu calayhi waa inuu ogaado inuu ka sugnaado in kale haddii kale man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ayuu inuu galo looga cabsana xataa culummadu waxay yidhaahdeen luqada carabiga waxay u baahan tahay taxqiiq lianna marka luqa la sugaayo waxaa lagu sugayaa abyaad shicir ah oo dawaawiinta carabta laga keenayo ama hebel baa shicirkaas iyo waxaayo waxaa tiriyey meeshaas marka masalada luqada waxaa daliil waa shaahidkaasay leedahay shaahidkii inuu sugnaaday al rabaa isaga laftirkiisa sanad iyo waxbaa la baarana wa huwa akthar alculuumi tawallujan fi lfunuun walidaalika nin walba inta uu aqoonta uu u leeyahay cilmigan ninba ninka eh, eh, aqoonta ugu leeyahay qof walba uu ka badan yahay qofka kale ayaa taxqiiqiisuna ka badnaana qofkii aan aqoonin ama aan baranin ama ka zaahidana wuxuu noqonayaa qof waxa uu sheegayo aan hubin saxiix iyo daciif waxa ay yihiin ayb yaa ugu horreeya marka cilmigan wax allifo laa shaka cilmigan musalaxa mabaaxif badan oo ka mid ah imaamu shaafici inuu uga hadlay kitaabkiisa alrisaala laakiin alrisaala kitaab musalaxa laguma tiriyo oo usuulu baa lagu tiriyaa laakiin mabaaxif badan oo musalax ah ayuu meeshaa ku dhex sheegay risaalada ayb marka culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa ugu horreeyey wax wax ka allifo musalax bis kitaab u gaar yeelo oo masaa-ishan musalaxa keliya ugaga warramay waxaa ugu horeeyey abu muxamed arama hurmuziy abu muxamed arama hurmuziy kitaab almuxadis alfaasil ayuu alifay waa kitaabkii ugu horeeyey oo musalax laga qoro markaa dadkii isaga ka horreeyey dabcan dee uma baahnayn asxaabta haddama waxay u baahnaayeen musalax maya leanna iyaga toosayba nebiga uga maqlaayeen axaadiidka laakiin ninka waasida iyo kutub iyo axaadiistii ku werinayo yaa wuxuu u baahanya waxaan ma sugnaadeen mase ma sugnaanin ayb saa darteed marka waadica cilmigan ama ninkii ugu horreeyey wuxuu ahaa abu muxamed arama hurmusiy ayb isaga marka markuu qoray waxaa ka dambeeyey oo yani raacay alxaakim abu cabdillahi ibn albayic kadib waxaa yimid eh, abu xafs almayanaji maa laa yasacu lmuxadita jahluhu xaakim macrifatu culum xadiid ku alifay abuu nucaym ayaa tahdiib ku sameeyey odaashi qaadi ciyaad baa yimid alilmaac ayuu alifay kitaab la yidhaahdo kadib waxaa yimid khatiib albaqdaadi cilmigan musطalaxa wuxuu alifay kitaabka la yidhaahdo alkifaaya fii qawaaniini riwaaya ayuu alifay iyo kitaab kale oo uu ka alifay aadaabu araawi ama aadaabu almuxadid oo laba mujalado aljaamic liaadaabi araawi wasaamici la yiraahdo alkifaayana waa alifay fii qawaaniini riwaaya kadib waxaa yimid abu camar ibnu salaax a'immadaas cilmigoodiibuu shaandheeyey wuxuu qoray marka muqadamatu culuumi alxadiidkan madrasa alashrafiya markii uu tawaliyey dhigideedana ee xadiidka uu ka dhigayey duruustii uu markaa ururiyey uu jamciyey uu sanifay ayaa waxay noqotay muqadamatu ibni salax in loo bixiyo ibnu salax markuu muqadamadaas alifay kabacdi ayaa culummadii waxay bilaabeen inay ku ictikaafaan muqadamadaas mid gabay ka dhigo sida ciraaqii oo kale mid ka dhigo nukat u sameeyo masaa-isha daqiiqa ah soo bixbixiyo aad u sharxo sida zarkashi iyo ibnu xajar iyo kale mid isaga markaa ikhtisaariyo ragga ikhtisaariyo marka muqadimadaas aaday u badan yihiin waxaa ka mida ah imaamu nawowi irshaadu tulaabi alxaqaa'iq kitaab la yidhaahdu leeyahay uu kasoo gaabiyey muqadamadan ibnu salaax haddana kitaabkaasuu sii gaabiyey ibnu xajar altaqriib wataysiir ayaa la yidhaahdaa waa midkan tadriibu raawiga sharaxa saa uu saaran yahay matniga tadriibka waxaa sidoo kale ikhtisaariyey kitaabkaas muqadamada ah ibnu kathiir waa kan ikhtisaar culuum alxadiid waxaa ikhtisaariyey khatiib atibrizi kitaab layra alkaafi waa mabuuc intaba waxaa ikhtisaariyey ibnu jamaaca kitaab layra almanhan rawiy waa mabuuc asaga laftirkiisa dadka ikhtisaariyeen aad iyo aaday u badan yihiin ayb waxayna kutusay marka ahamiyadda ay culummadii siiyeen cilmigan mustalaxa guud ahaan gaar ahaan muqadamadaas ibnu salaax sida ay ugu dadaaleen waadicaas marka ninkii dejiyo ugu horreeyey ninkaasu ahaa marka ilaa marka waxaan sheegnay kitaabkan siduu ku yimid ayb mar haddii aad ogaatay marka dee waxaa kaloo kuu dhiman istimdaaduhu cilmigan mustalaxa meesha asalka u ah xaggee laga soo qaatay waxaan qawaaciddan la dalbalaya xaggee laga keenayna waxaan shakilahay marka qawaaciddan culammadu ay dejiyeen oo kutubka aan ku akrinayno waxaa laga soo qaatay kitaabka sunnada leanna madaaxif badan adiladooda qur-aan iyo sunnay noqonayaan ay noqon doonaan iyo waxaa laga soo qaatay saxaabadii aqwaashooda iyo mumaarasadii marka yacnii eh, iyo madaaxif usuulka calaaqa la leh oo iyada laftirkeeda usoo fiqiga iyo waxyaaba uu lagaga soo qaadqaatay yaa jiraan marka mawduucii iyo hamaradii waadicii waxaa hadda cilmiga uu ku saabsan yahay waxyaabahaas hadday madkal oo kale noqdaan ood intaa fahamto waxa aan marka u soconno inaan baranno wax unbaa markaas yacnii kaaga sii baxayo ayb waxaan wax yar iyadana ku daray aan gelaynaa kitaabkan imaamka iska leh tarjamadiisa inaan wax yar ka sheegno lanna kitaabka aad baranayso cidda qortay ood cilmiga ka qaadanayso marka aad fiiriso dul istaagto waxaa laga yaabaa marka yani manaaqibtooda iyo wanaaggiisa iyo markaad aragto in adiga laftirkaaga ay kugu bixiso inaad ku dayato kitaabkan waxaa qoray oo iskale ikhtisaaru culuumi xadiidka abilfidaa cimaad uddiin ismaaciil bnu cumara bni kahiir abilfidaa waa kunyadiisa maaleystiisa cimaaduddiin ayaa la yidhaha magaciisana waa ismaaciil bnu cumara bni kahiir wuxuu ku magac dheeryahay laakiin ibnu kahiir awowgiisaa laysaga nisbeeya qaala ibnu kahiir ibnu kahiir sidaa buu yidhi dadku waa yaqaanaan ibnu kahiir nisbadiisa iyo asalkiisu meesha ou galo waa qurashi nasab ahaan marka quraysh ayuu galaa ayb ayb wuxuu ku dhashay magaalo ahaan busra magaalada la yahaa busra waa bidami basra ma ah busra busra marka waa magaalo dimishik agteeda ah shaamay ku taallaa waddankan hadda suuriya la yaraa dimashqi shaam agteeda ayay ku taallaa busraa laba meel waayo mid midna waa shaam midna waxay ku taallaa eh, meel kale marka middaa shaam ku taalla waa mid baqdaad magaalooyinkeeda ama tuulooyinka baqdaad u dhowdhowna mid ka midana busra waa la yiraahdaa marka laakiin midda isaga uu ku dhashay waa eh, waxay tahay middan dimashq u dhow marka la nisbeynayo maxaa la dhahaya alqurashiyu albusrawiyu albusrawiyu magaalada busrana waa magaaladii rasuulka sal l salam intaan loo waxyoonin ninkii raahibka ahaa meeshii uu ku arkay labiyo toban jir meelahaas markuu nebiga ahaa aabihii adeerkiisau la safray adeerkiis abu markaasay waxay tageen shaam xaggeeda busra meesha layraa markay maraayeen magaaladan ibnu kathiir ku dhashay nin raahib oo nasraani ah oo kutubtii hore wax ka yaqaanaa meeshaas kula kulmay wuxuu sheegay nebiga nebinimadiisuu qiray inuu nebi noqon doonana wuu sheegay wuxuuna kula teliyey baa layidhi abu aalib meelahan inuusan keenin dadkan xaasidiinta iyo yacnii isaga markaa nacaayo si aynan dhib iyo waxba u gaarsiinin meesha markaa ninkan raahibkaa nebigu kula kulmayo ku dhashay isagana marka waa albusrawiyu alasl addimashqiyu nash'a markii dambena dimishiqo u wareegay dimishiqo ku barbaaray ku koray oo tarbiyadiisa iyo tacliintiisa iyo ay ku qaatay raximahullah ayb taariikhda uu dhashay waxay u badan tahay si isagaga laga weriyey sanadku markuu toddoba boqol ahaabuu dhashay toddoba boqol oo buuxda ayuu dhashay laba qowl baa jirta laakiin qowlka raajixa toddobadaas boqol baa raajix inuu dhashay meeshuu ku dhashayna waa meeshaas aan tilmaannay usradii uu ka dhashay ibnu kathiir usre waxay ahaayeen cilmi oo dad diineed ayay ahaayeen cilmiga iyo khuluqa iyo diyaano lagu yaqaano aabbihii khatiib ayuu wuxuu ka ahaa meel tuulo ah oo ay deganaayeen oo mujaydil la dhihi jiray meesha qaryadaas ayuu khatiib ka ahaa oo dadka yacni uga qudbayn jiray nin saalixa ah oo cilmi ku shuqloon ayuu ahaa ayb abtiyaalkiisna sidaasoo kale ahaayeen iyaguna Eh, dad waxay ahaayeen eh, cilmi iyo deyaano leh ayay ahaayeen ayb aabihii marka luqada carabiga iyo wacdiga iyo fiqhiga iyo mushaarakaadu ku lahaa ayb isaga marka ibnu kathiirna wuxuu guursaday beytu cilmin buu ka guursaday oo ibnu kathiir wuxuu qabay gabadhii sheekhiisa abilxajaaj almizi gabadhiisuu qabay mizi oo zamankiisa ninka xifdi badnaaba uunan jirin caruurtiisana waxaa kasoo baxay dad cilmi leh oo culumta yani mushaaraka ku leh aabihii aabbihii wuxuu dhintay isaga oo yar agoonnimuu ku koray toddoba boqol iyo saddex markuu sanadku ahaa ayuu aabihii dhintay markuu isagu toddoba boqol dhashay toddoba boqol iyo saddexna aabbihiis uu dhintay saddex jiruu ku dhintay sooma marka aabbihii isagoo saddex sano markuu jiray ayaa aabihii uu dhintay markaa dabadeed marka waxaa tarbiyadiisa qabtay walaalkiis cabdulwahaab nin la dhihi jiray ayaa gacanta ku dhigay isagaa tarbiyeeyey oo u fududeeyey waxyaabo badan inuu bartay culumta tarbiyadiisa marka halkaas ayay ka eh, kacday talabuhu lilcilmi siduu cilmiga u dalbay dimashq ayaa loola soo guuray markii dimashq la yimid dunushik waqtigii ibnu kahiir meel cilmi bay ahayd manbac iyo markas cilmi ayay ahaan jirtay ibnu kaiir marka meeshaasuu qiraa'aadka tafsiirka fiqhiga usuulka taariikhda cilmu rijaalka naxwada shicirka adabka culuumtaasoo dhan meeshaas ayay ku bartay shuyuuh aad u fara badanna wuu yeeshay shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa abulxajaaj almizi oo uu cilmiga xadiidka ka qaatay kitaabkanna aan ku arki doonno inuu aad u ammaanayo abulxajaaj almizina nin dadku aad u yaqaanaan maaha laakiin eh, sidaas dadku aynan u aqoonin dadka caamadaa sida aynan u aqoonin shanigiisu maaha waa ka weynyahay oo waxaa la yidhi abulxajaaj almizi waxyaabaha cajiib kaloo laga sheegay waxaa ka mid ahayd axaadiidta oo dhan kutubulxadiid korkuu ka yaqaano waxaa la yidhi marka ardayga markuu ku akrinaayo nuskhadiibuu haystaa waa akrinayaa nusqadii bukhaariga muslimka musnadka axmed ayuu akrinaya isaga marka waxaa laga yaabaa inuu nuloomayo gamacsan yahay daallo yahay waxoogaa u gamcayo ah ardayga markuu gafo waa qaba jiray meel markuu saa u qaldo waa joojin jira mar kalena waxaa dhacday iyadoo dad muxaqiqiina waaweyn ay fadhiyaan ayaa waxaa la akrinaya nusqo juz oo jizadan xadiidka ah markaase wuxuu yidhaahdeen markuu mid wax akriyada may saas maahan uu leeya nusqadu sidaas waayo markuu yiraa sidaas anig ii taallo ayaa mid kalaa u markaati furaya abulxajaaj nusqadeyda nusqa la muqaabaleeyo siaa sheegaysaana ku taallo ayb isaga marka waxuma haysto nusqad koru ka haysta isaga nusqadiisa qalbigay ugu jirtaa haddana sidoo kale mid kale u qabanaya mid kale markii dambe waxay yidhaahdeen waman nuskatu saxiixatu ilaa anta nuskhada saxiixa adiga loo waayo kitaabka nuskhadiisa saxda ah waa adiga midda adiga qalbigaa ku jirta waayo lanna xataa kitaabkii qalabaadka yarkaa ku jiru saxaya waan arki doonaa cajaa'ibta uu lahaa meelahan marka ibnu taymiya saaxiibeen raximahullaah marka majmuuco waxay ahaayeen marka hal mar waqtibay noolaayeen dad saaxiibbaa rufaqana waa ahaayeen majmuucadaas waxay ka koobnayd abulxajaaj ilmizi abu cabdillaahi dahabi ibnu kathiir abulxajaaj ilmizi albirzaali raggaasay ahaayeen niman marka majmuuco ahlucilmiyay ahaayeen shaaficiye iyo xanaabilo iyo isugu jireen iyagoo marka xagga madaahibta fiqiga kala duwan ayay haddana dad isjecel wax isla baxfiyo wax isu faa'iideeyey ay ahaan jireen abulxajaaj markii ibnu taymiya la xiray almizi isaga la xiray ibnu teymiya xiran buu masjidka wuxuu ku akriyey isagu khalqu afcaali ilcibaadka markaas ashaaciradu waxay yidhaahdeen annagaa noola dan leedahay dhe kitaabkan akhrintiisa way xireen markaasaa islamarkii isaga lasoo daayey nin weji fara badan ku dhaxle ayuu ahaa dadka culummada anwaacdooda kala gegedisan weji weyn iyo heybad buu ku lahaa ayb marka ninkaasaa ugu weynaa mar allaale markuu sheegayana aadu ugu duceeyaa gabadhiisana waa guursaday waa qabay ee isaga ibnu kathiir ah iyo abulxajaaj ilmizi labadoodana ibnu taymiya markuu xabsiga ku dhintay nimankii dhaqayay ahaayeen ibnu kathiir iyo abulxajaaj ilmizi intoodana marka waxaa ugu xifdi badnaa abulxajaaj majmuucada abulxajaaj ugu xifdi badnaa almizi rijaasha iyo taariikhda iyona dahabiba ugu badnaa alimaam ibnu teymiyana aqwaasha firaqda iyo caqaa'idka iyo caqliyaadka iyo waxyaabahaasoo aad isagana wuxuu ugu ahaaye waxaa ka mid ahaa alimaam ibnu kathiir shuyuukhdiisa oo kale abuu yaxya zakariya ibnu yuusuf ibnu sulaymaan ibni xamaad albajali ashaafici shuyuukhdiisa waxaa kaloo ka mid ahaa taajudiin alfazaari ibnu firtaax waa ninkan waraqaadka sharxay sharxa waraqaadka iskale ardaydii shuukhii ibnu kaiir uu ka mid ahaa abu isxaaq ibraahim ibnu cabdiraxmaan alfazari burhaanuddiin yb ibnu lfirkaax yb waxaa shuuukhdiisa ka mid ahaa abulcabaas ibnu teymiya raximahullah siduu kitaabkanba waa ku arki doonnaa shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa alxaafid alkabiir muariq lislaam abu cabdillaahi mxamed bn axmed bni cuثmaan ibni qaymaaz aلdahabi alimaam dahabi baa shuyuukhda ibnu katiir ka mid ahaa raggaasoo dhan marka shuyuukhdiisay ahaayeen ardaydii isaga marka ka takharujtay oo ka faa'iideysatay zarkashi badruddiin azarkashi abuu cabdillaahi maxamed ibnu bahaadir ibnu cabdillaahi zarkashi macruufka ah ardayda ibnu katiiru ahaa ardaydiisa waxaa ka mid ah cabdiraxiim ibn xusein alciraaqi ninka alfiyada iska leh sheekha ibn xajarna u ah ardayda ibnu kaiir u ah ardaydiisa waxaa ka mid ahaa abulcabaas axmed ibnu calaa-idiin xiji ibnu xiji ayaa la layihaha xaafid weynu isaguna ahaa mashhuur waay kutubtay taariikhdana aadu mashhuur ugu yahay weliba xadiidku aada ugu sii xeel dheer yahay raggaasna marka waxay ahaayeen ardayda ibnu kaiir qaar ka mida ah makaanadiisa cilmiga aaday u weyneyd culamada aaday u ammaaneen sheekhiisa alimaamu dahabi markuu ka sheekeynayo waxa uu yidhi huwa faqiihun mutqinun wa muxadithun muxaqiqun wa mufasirun naqaad walahu tasaaniifu mufiida waa faqiih mutqin ah muxadith muxaqiq ah mufasir wax naqdiyo oo yacni wax walba aan iska qaadanina wixii kala soocayo walahu tasaaniifu mufiida kutubtiisana kutub faaiido badan waa ibnu kaiir qaala alxuseyniyu saaxibu tadkirahu xuseyni waxau yihi ashaykhu alimaamu alcaalimu alxaafidu almufiidu albaaric cimaaduddiin abilfidaa aftaa wadarasa wanaadara wabaraca fi lfiqhi waltafsiiri walnaxwi wa amcana alnadara fi rijaali walcilm cilmiga cilalkana aad ugu xeel dheeraada ibnu xuji ardaygiisa waxau yihi axfadu man adraknaahu limutuuni laxaadiid dadkii aan soo gaarnay mutuunta axaadiidta ninkii ugu xifdi badnaabuu ahaa wa acrafuhum bijarxiha wa rijaaliha wa saxiixiha wa saqiimiha wa kaana aqraanuhu wa shuyuukhuhu yactarifuuna lahu bidaalika dadka isaga laheerka ah iyo shuyuukhdiisaba arrinkaa waa u qiri jireen wamaa acrifu ani ijtamactu bihi calaa kahrati taradudii ilayhi ilaa wastafadtu minhu waxau yidhi in badanaan ku noqnoqday mana ogi buu yidhi anoo anuu u tegey oo la kulmay ilaa waa ka faa'iideysta maahana ayb ibnu xajar waxa uu yidhi ishtagala biاlxadiiثi mudaalacatan fii mutuunihi wa rijaalihi wa kana kahiira اlاstixbaari xasana اlmufaakahati saarat tasaaniifuhu fi اlbilaadi fii xayaatihi waintafaca biha اnnaasu bacda wafaatihi intou noolaana kutubtiisa dadka waa wada gaartay markuu dhintayna waa lagu intifaacay oo ibnu kahiir hadda maktabadda maktabaadka islaamka maktabaadka islaamiga maktabaduusa oolin malaha tafsiirkiisaa yaallo taariikhdiisaa taallo kutubtiisa xadiidkaa yaallaan waa kaa marka ammaantaas marka qaar culammada ka mida waa siday u ammaaneen ayb mualafaadka uu alifay ama kutubta uu qoray waxaan ka soo qaadanaynaa kuwa madbuuca waxaa ka mida tafsiir alqur'aani alcadiim tafsiirkaas weliba tafsiir muhiim ah a way labuu jamacsaday tafsiir bilathar tafsiir bira'yi labadaba waa yahay tafsiirka labaa loo qaybiya tafsiir athari ah iyo tafsiir ra'yi ah tafsiir alqur'aani bira'yi wa tafsiir alqur'aani bilathar bira'yi lagama wado qofka waxuu malamaleeyo ma laga wado waa tafsiir istimbaad ku imaanayo culamadeeda qofka istimbaad ahl u ah tafaasiirta waxaa jirta qaar marka ijtihaadaad iyo istimbaaqaad ku imaanayo marka tafsiirkiisa labadaba waa jamciyey xadiid waa ka weliba axaadiidta bukhaari iyo muslim wariyeen iyo musnadka axmed ku jirto ee aayadaha qur-aanka calaaqada lale ma jirto bal waxaa isleedahay bukhaari iyo muslim oo dhan waa ku yaallaan ibnu katiir qofkii marka daalacday ama akhriyey baa fahmayo ilaa marka tafsiirkana waxaad mooda inaad u akrisano si wargedisan qofka musxafu soo qaadanaa tafsiirkuu ka akrina isaga marka xaafid liah ninkan xaafid xadiid maaha nin fiqiga korkooda yaqaan maaha waxay ahayd inuu tafaasiirka mid kamid intu soo qaato dadka u akriyo lan isaga fawaa'id laga helayo haddii marka tafsiirkaas ibnu kaiirka xaraf xaraf loo akri lahaa ama laysu dultaagi lahaa markaasaa la ogaa lahaa mansilada u taagan yahay laakiin ninkii anagi waxaan isugu jirnaa ninaan waxna daalacanin iyo ninaan isaga ka akhrisaninba tafsiirka qur-aankaas soo qabsanaa bis sheekhi waa akrinaa isaga musxafkaasu haysa meeshaan marka wax ku qoran iyo wax kale midna war uma haayo marka tafsiirkaas ibnu kaiirka tafsiir in lagu ictikaafo mudan wa culammadii zamankan waxaa la sheegay ibnu baaz waxaan ka maqalnay culimmadeenna qaar ka mida waxay yidhaahdeen ibnu baaz fatxulbaariga iyo ibnu kaiirka ma dhigi jirin mar walba waa loo wedi jiray labadaas kitaab marka qofka haddii uu itqaaniyo fatxulbaariga masaa-isha sida uu axaadiidta u sharxay iyo meelaha uga hadlay iyo qofkii yaqaano wax ka soo baxsan karo tafsiirkan ibnu kaiirkana istixbaarsan wax fara badanu haaya tafsiirkaas marka tafsiir qur'aan alcaiim waa tafsiir hadaad xadiid rabto waa hele haddaad rabto aqwaashii salafka waa ku taallaa haddii aad rabto ijtihaad iyo yani tafsiir bira'yi waa ku yaallaa waa ka helaysaa luqada iyo ashcaarta iyo waa ka helaysaa nukaad sidaasoo kale ah nukad sidaasoo kale ah marka tafsiirkaas aad iyo aaduu muhim u yahay cinaayo marka oo la siiya waxaa ka mid a ah kutubta ibnu kahiir uu alifay albidaaya wanihaaya kitaabkan taariikhda ah albidaaya wanihaaya waa kitaab u qoran xawliyaad ayuu u qoran yahay kutubta siirada waxaa loo qoraa taraajim iyo xowliyaad laba saasaa loo qaybiya isaga marka kitaabkiisu waa xowliyaad xowliyaad waxaa laga wadaa sanad heblaayo waxaasaa dhacay uu ku marka ibnu kaiir isaga xawliyaad iyo taraajimuu isku yahay leanna wuxuu ku leeyahay uma dakalat sanata kada sanadkii hiblaaye ayaa soo gashay sanadkaa markuu soo galay waxaa dhacay dhacdooyinkii waaweyneed waaweyn ee sanadkaa dhacay buu sheegayaa uma kabacdi dadkii dhintay taraajimtoodu galama wamaata fii haadihi sana fulaan ayuu tarjama fulaan waa tarjama marka laba faa-iidaa lagu haystaa rijaashiina waa kugu tarjaman yihiin xawaadiftiina waa ka sheekeyna sanad sanadaynu u samaysan yahay awliyaad uma dakhalat sanata kada uma dakhalat sanata kada waxeedii buu sheegaa iyo rijaashii dhimatay markaas dadkii caanka ahaa marka kitaabkaasna marka lagama maarmo waa kitaab loo cuskado taariikhda kutubta ibnu kathiir mualifo waxaa ka mid a ah, axaadiidta eh, kitaabkan tanbiiha la yidhaha fiqiga ah ee madhabta shaaficiyada ee abuu isxaaq shiraazi uu leeyahay masaa-isha ku qoran adiladooda ayuu takhriijiyey laba mujalad kitaab irshaad lfaqiih waxaa laydhaha irshaad lfaqiih fii adilati tanbiih fii takhriiji adilati tanbiih laba mujalada wasasatu risaala daana waxaa kalou qoray alfusuul fii siirati rasuul siira uu soo gaabiyeyba siiradii rasuulka uu gaabiyey iyadana kitaab aad u qiimo badan waa siiradii markuu dhammeeyo intii nebiga ku saabsanayd ghasawaadkii rasuulka markuu dhammeeyo khusuusiyaadka rasuulkuu gela marka waxyaabaha nebiga gaarka uu la ahaa ayuu aad uga sheekeynaa kitaab aad u qiimo badan waa isagan alfusuul fii siirati rasuul ayaa la yidhaahda waxaa kaluu qoray mukhtasarka ibnulxaajibka usuulka ah ee usuulka ah axaadiidkiisana waa takriijiye kitaab uu ku takriijinayo ayuu leeyahay ayb tuxfatu qaalib bimacrifati axaadiidi mukhtasar ibni alxaajib ayaa layihaa waa matbuuc ayb kaas kutub kaloo farabadaanna waa leeyahay kanaa ka mida kutubtiisa ikhtisaaru culuum alxadiidkana dhaanhayn alaxkaam alkubraa ayaa ka mida kitaab axaadiidka eh, axkaamka uu ka qoro kitaabkaas marka waxaa ka daabacan aadaanku ka bilaabaya salaada dhexdeeda intaasaa laga helay aadaanku ka bilaabana meelaha saddex mujallad isagoo madbuuc uu yahay aadaanku ka bilaabaa meela dhexuu ku joojina salaada kamida intaasaa laga helay kitaab isaguna aada u qiimo badan ayb wuxuu leeyahay eh, musnad alfaaruuq musnad alfaaruuq waa mabuuc isagana mar waa la daabacay saddex mujalad isagoo daarulfalaax yaa daabacay musnad ulfaaruuqa marka waxau ku saabsan yahay fataawooyinkii cumar aqwaashii cumar axkaamtii cumar waxyaabihii uu xukumay kitaab uu uga hadlo waana xadiid afarkiibuu keenaa takhriijkiisibuu galayaa kadib waxa laga istimbaadayu sheegayaa kitaab aad u qiimo badan waa isagana musnadu asidiiqna waa leeyahay kaas ma arag aniga kulli wax sheegayana ma maqlin oo inuu daabaco yahay iin kale ayb kutub kaloo fara badanna wuu le fii macrifati athiqaati waalducafaa'i waalmajaahiil laba kitaabuu jamciyey fawaa'idna waa ku daray ta'diibulkamaalka iyo miisaan ulictidaalka kitaabkanuunu noogu dhex sheegi doonaa jaamicu lmasaaniidi wasunan alhaadi liaqwami sunanin waa leeyahay kitaab weyn waa musnad axmed musnadka bazaar musnad abi yacla ibnu abi shayba iyo kutubta lixdaabuu isku daray abwaab ayuu u sameeyey marka waa ratibay abwaab ayuu u sameeyey si mutuuntiisa looga faa'iideysto waqad ubica akara min abca kitaabkaa marka u fiiri jaamicu lmasaaniidka musnad axmed musnad abi yacla musnad albazaar ibnu abi shaybaha iyo kutubta lixda ah bukhaariga muslimka abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja ayuu isku daray baabbaab buu u sameeyey marka kitaabkaas qofka haddii wax badan buu ka faa'iidan rutubahaas faraha badan ayuu leeyahay noloshaas marka eh, cilmiga ku dhisan iyo wanaagga ku dhisan ayuu ku noolaa eh, dadka marka badanaa tasaaniiftooda marka la arko waxaad fahmi kartaa yacnii alla si alle ugu xirnaayeen iyo yani dariiqadooda siday ahayd yaad ka fahmaysaa musanafaadka ibnu kaiir waa musanafaad caqaa'idka ka toosan raqaa'iq iyo wax qalbiga jilciya leh oo ilaahay subxaanahu watacaala kugu xiraysa xagga caqiidadana marka caqiidadiisa caqiida saxiix ah oo waxay ahayd ku socoto calaa minwaani salaf asaalix ayb isagoo marka caqiida ashcari iyo waxaas ma oynan gelin kuwan marka ashaacirada waxay yidhahdaan ibnu teymiya fidneeyey qofku markuu isaga qalloocan yahay wixii toosnaaduu fidno u arkay hadii layidhaa keena ka soo bixiyo ibnu katiir wax oo caqiido inxiraaf ku jira bal keena male leh wafaatuhu ibnu katiir marka noloshaas ku dhisnayd waxbarid iyo waxbarasho ayuu ku jiray markii dambena marka ilaahay subxaana watacaala baa oofsaday maalin khamiis ah labaatan iyo lix bishii shacbaan sanata arbacin wa sabciina wa sabcimiya toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lix sanadku markuu ahaa ayuu dhintay dad badan baa marka ammaanay markuu dhintay ibnu kathiir isaga laftirkiisa gabayadaanuu tiriyey intuunan dhimanin ka hor tamuru bina alayaamu maran wa inamaa nusaaqu ila alaajaani waalcaynu tanduru falaa caa'idun daaka ashabaabu aladii qadaa walaa zaa'ilun hada almashiibu almukadaru wa min bacdi da falcabdu ima munacamun kariimun wa ima fi ljaxiimi yusacaru waxa uu yidhi tamuru bina alayaamu maran maalmhi maalmaha ayaa nala soconayso na marayso maalmaha wayna maraayaan maritaan wainamaa nusaaqu ila alaajaali annaguna waktigii baa naloo kaxaynayo waktigii geerida iyo wedka ayaa naloo kaxaynaya waalcaynu tanduru ishana waa fiirinay falaa caa'idun daaka shabaabu aladii qadaa dhallinyaranimadii tagtay ma soo laabanayso walaa zaa'ilun hada almashiibu almukadaru ciradan wax calwisayna ma zuulaysa ma baaba'aysuuri inay soo badato maaha dhallinyaranimadii ma soo laabanaysuuri ciradiina ma baaba'aysuuri wa min bacdi daa kaas kadibna ciradaa waxaa kadibna ee qofkii markuu ajaashi waktigii u timaado falcabdu imaa munacamun addoonka waa mid loo nicmaynayo kariimun wanaagsan wa imaa fi ljaxiimi yusacaru ama jaxiimaa lagu hurinayo laba unbay mid tahay in loo nicmaynayo ama in jaxiima lagu hurinayo saddexdaas beyd buu tiriye dalabadiisa mid ka midana waxa uu yidhi bifaqdika tulaab اlculuumi taasafuu wajaaduu bidamcin laa yabiidu ghaziiri walow masajuu maa almadaamici biddima lakaana qaliilan fiika yabna kahiiri dadka cilmiga dalbaa wuxuu yidhi adiga weytadaada inay ku waayeen waa ka murugoodeen wajaaduu bidamcin oo ilinay kugu deeqeen wax kalama haayaan laa yabiidu ghaziiri walow masajuu maa almadaamici biddimaa indhaha waxay ilmaynayaan haddii lagu dheeho bidimaa dhiigad dhiig lakaana qaliilan buu noqonayaa wax yar fiika adiga shanigaada yobna kaiiri marka noloshaasu ku noolaa kitaabka uu ikhtisaariyanada abuu cumar ibnu salaax baa iska lahaa abuu cumar ibnu salaax isagana waxaa la dhihi jiray abuu cumar cuhmaan ibnu salaax iddiin abilqaasim cabdiraxmaan ibni cuhmaan ibni muusa bni abi nasr annasri alkurdi asalkiisa kurdi buu ahaa ayb asa lahayn shahrazuuriyu lasli shahrazuur meesha leeraado ka yimid mawsil ah xaggeeda ah mawsil ku barbaaray dimashq shaam ayuu markii dambe soo degay kuna dhintay xagga madhabta shaaficibuu ka ahaa sanadka wuxuu dhashay shan boqol toddobaatan iyo toddobo ayuu shahrazuur meesha layiraahdo uu ku dhashay waqooyiga ciraaq isagana fiqhi iyo xadiid iyo ayuu jamciyey in marka kutub fara badan lahaabuu ahaa culuum xadiidka ka mida muqadamatu culuum xadiid kutubta uu leeyahay waxaa kaloo ka mida eh, kutubtiisa waxaa ka mid a siyaanatu saxiixi muslim iyo kuwo kaloo aad u fara badan dabaqaat lfuqahaai shaaficiyiin ayuu leeyahay kutuba fara badan buu ninkimaamka eh, isaguna uu qoray shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa abu jacfar cubeydullaahi ibnu axmed diyaaudiin abu axmed cabdulwahaab ibn abi mansuur iyo abulqaasim cabdulkariim ibn maxamed ibn cabdilkariim alqaswiini araafici raaficigana aad maqashaan muxararka iskale sheekh yaa sheekh u ahaa ardadiisu way badnaayeen waxaa ka mid ah shamsudiin cabdiraxmaan ibni nuux almaqdisi amiinudiin cabdusamad ibni cabdilwahaab ibni xasan ibni casaakir addimashqi taajuddiin cabdiraxmaan ibni ibraahim alfazari almashhuur bilfirkaax ibnu lfirkaax ibnu katiir sheekha u ahaa yaa isaga marka wuxuu u ahaa arday ibnu salax arday u ahaa wuxuu tawaliyey daaruulxadiid alashrafiya oo daar weyn oo culummada badan ay tawaliyeen ay wax ka dhigi jireen ayuu isaga mas-uul ka noqday oo daraasadeeda wax dhigideeda uu tawaliyey aahaar fara badan oo cilmigana waa ka tegay sida aan tilmaanay wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa yani wuxuu dhintay shan iyo labaatankii rabiicu laakhir sanata alaain wa arbaciina wa sittimia lix boqol afartan iyo saddexdii ayuu dimashqi shaam ayuu ku dhintay wadufina fii maqaabir asuufiyati khaarija dimashqa maqaabir asuufiya meesha la dhihi jiraa lagu duugay khaarija dimashqa ahayd meesha ibnu teymiyada ku duugay lagu duugeen labadaas imaam marka tarjamadooda intaasaan uga gaabsanaynaa kitaabka ikhtisaarka wax uu yahayna waa ka hadalnay in culuumulxadiidka muqadamada laga soo gaabiyey kanna uu yahay yani ikhtisaar uu yahay ku saabsan yahayna waa ka hadalnay marka dersiga insha allahu tacaala waxaan gelaynaa usbuuca dambe khamiista dambe yaan toos kitaabka u gelaynaa insha allahu tacaala hada wabilah towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed